calima man calim wa jahila man jahil waxaynu markaa taagnayn ruuxa isu dhiga ama doonaya inuu dhibaabaha wax ka qabto maxaa looga baahan yahay inuu ku dhaqmo si uu isaguna u badbaado bini aadmiga dhibtu haysatana uu ugu gurmado oo u caawiyo maxaa looga baahan yahay shuruud ah waxaynu taagnayn qodobka ah inuu ruuxan muslimka ah ee dhibaatada inuu xalliyo raba ama cudurkan inuu dabiibo doonayaba waa inuu ilaahay magan galaa alisticaadatu billaahi tabaaraka wa tacaala waxaa inooga soo horreeyey qodobkii ahaa alisticaana gargaar dalab alle keliya inuu weydiisto gargaar waa qodobkeenna kale ee looga baahan yahay mucaalijka ama ruuxan dabiibka ah ee dhakhtarka ah ee qoonta daweynaya waa inuu isticaado iyo magangelyo ilaahay uu ku mitidaa uu la yimaadaa waxaynu si gaara markaa u tilmaamaynaa meelo khaas ah oo diintu hadday sunnada nebiga tahay iyo hadday kitaabka qur-aanka a tahayba meelo si gaar ah loo tilmaamay inay muhiim tahay qofku ama ruuxu inuu isticaadada iyo acuudu billaahi min ashaytaani arajiim siiqaduu doonaba ha u yidhaahda inuu la yimaado meelo muhiim ah oo sir gaarihii ku jirtaba ilaahay qur-aankiisa iyo sunnada rasuulkaba laynoogu bayaamiyey qodob baynu ka soo hadalnay meelaha shareecadu ay noo tilmaantay in lagu dadaalo alisticaada iyo acuudu billaahi min ashaytaani arajiim ruuxu inuu yidhaahdo waxaynu ka soo hadalnay wa imaa yansaqannaka min ashayطaani nasqun faاstacid biاllaah haddii in uun shaydaanku uu qalbigaaga waswaas ku soo rido markiiba xagga ilaahay u carar fafiruu ila allaah ilaahay u magangal oo isticaadiya magangal weyddiiso waa haddii xaalad qalbigaaga tashwiish ku furtaa hadday kugu timaaddo isticaadada badi ilaahay baa kaa joojinaya waswaaska iyo sahwiga uu shaydaanku kugu furo qur-aanka kariimka ah sidaa inoo tilmaamay qalbigu wuxuu u ban yaallaa khayrkiiyo sharkaba marka sharku yimaado ama uu qofku shar sameeyana wuu madoobaadaa marka uu khayr la yimaadana wuu safaysmaa oo nuur buu yeeshaa haddii qalbigaaga waswaas ku yimaado wa bimaa kasabat aydiikum waa waxaa kasbateene isticaadada badiya baa ilaahay leeyay wa imaa goor kasta oo yansaqannaka haddii si uun ay kuugu timaado waswaas ibliisii oo min ashaydaani shaydaanka kaaga timaaddo nasqun waswaas hadduu kuu yimaado fastacid billaah ilaahay magangelyo sii weydiiso qodobkaa waynu ka soo hadallay qodobka labaad ee muhiimka ah ee inaad isticaado la timaaddo qur-aanka kariimkii si gaara isu dultaagay oo inoogu tilmaamay wuxuu yahay marka aad qur-aanka kariimka ah akhri maagto ee kitaabka qur-aanka ama kitaabba kala furo ama dushaba ka akhriyo haddii qur-aanka kariimkaa inaad la noolaato oo aad wardigii qur-aanka ahaa inaad akhrisato aad damacdo ama aad naftaadaba u aqriyayso ama aad qof kalaba ku dawaynayso xaaladday doontaba ha noqoto eh haddii qur-aan inaad aqrido aa maagtaan wakhtigaana waa inaad isticaado la timaadaan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati fii aayati min allahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani اrajiim haddii aad damacdo inaad qur'aanba akhrido fastacid billaahi min ashayطaani اrajiim ilaahay ka ilaahay magan gal oo shaydaanka la fogeeyey naxariista alle laga dheereeyey wuu kugu soo diran yahay oo uu kugu soo yacni jeedaayey ilaahay ka magan gal subxaanahu wa tacaala si aad samaraadka iyo faa'iidada qur'aanka aad u hesho oo adiga iyo qalbigaaga aanu kala teedin waa addoon ilaahay ibliisku ilaahay baana yaqaan subxaanahu wa tacaala farsamooyinkiisa iyo kaartooyinkiisa ilaahay kolkaa magangelyo weydiiso isagaa kaafi ah isagaa kaaga filan rabbi tabaaraka wa tacaala maxaa faa'iide eh maxaa macnee ku jira marka qur-aanka aad u soo diyaargarowdo in acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim aad tidhaahdo mal faa'iida maxay tahay faa'iidada laga helaya waxaa si fiican qalinka u duldhiga isu dultaagay alimaam ibnu اlqayim aljawsi raxmat ullaahi calayhi ilaa iyo toddoba masalo oo acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim qabla qiraa'ati alqur'aan laga faa'iidaya buu tiriyey wuxuu yidhi imaamku raxmat ullaahi calayh anna alqur'aana shifaaءun limaa fi suduur qur'aanka kariimkihi wuxuu dhaymo u yahay oo uu daawo u yahay laabta yudhibu maa yuliiquhu maa yulqiihi shayطaan qur'aanka kariimkihi wuxuu ka daadiyaa qalbiga waxyaalaha ibliisku uu ku beertay oo uu ku riday sidaa darteed ayaa rabbigeen tabaaraka wa tacaalaa wuxuu ina faray wasaawistii iyo siidhkii iyo beertii uu ibliisku qalbigaaga dhigtay si looga baabbi'iyo in marka hore aad digaxaadha aad mariso qalbigaaga digaxaadhiisu waxyaalaha uu ibliisku dul dhigtay waxaa ka xaadhayaa waxa weeye acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim waxaan u diyaarinayaa isticaadadu waxay u diyaarinaysaa min alqalbi qalbigaaga waxay u diyaarinaysaa liyusaadifa addawaa'a macal maxal khaali si dawadan qur'aanku uu xambaarsan yahay meel safaysan oo dhaymihii qaadatay oo dhidhkii laga maydhay inuu qur'aankii uu helo qalbigu waa xubin hadday fasahaado xubnaha kaloo dhanna way fasahaadaan qalbiga ruuxiga ah waxaa loo dabiibaana waxa weeye magangelyada ilaahay haddii nabar kugu dhaco ou dheecaan yeesho dhaymada dusha lagama mariyee marka hore dhidhkaa la gooyaa markaad dhidhka goysaa daawada iyo maxaanku idhaahdaa ee dhaymuhu ay wax taraan qalbiga dawadiisu waxa weeyaan nabarkii uu iblaysku ku sameeyey waxaa dhayma u noqonaya oo sifaynaya marka hore waa acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim inaad adigu isdhiibto inaad daciif tahay aad qirato ilaahayna aad magan gasho goormaad magangelyo u baahataa waa mar awooddaadu ay kuu run sheegto marka axadka aanay ceeb ahayn inaad itaaldarradaada u sheegataa waa allo oo keliya tabaaraka wa tacaala waanad ka faa'iidaysaa markaad ilaahay isu dhul dhigto ilaahayna tabaaraka wa tacaala aad magangelyo weyddiisato ilaahay dhaymihiisa unbaa gaadhi kara qalbiga ibliisku dhaawacay sidaa darteed baa wuxuu leeyahy shaykhu acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim waa dhaymaha rasmiga ah ee wixii uu gaadhsiiyey ibliisku qalbigaaga waa wixii ka qaadi lahaa ka dhayi lahaa taasi waa qodob waxaa kaluu yidhi waxaa ka mida qur'aanka kariimkaa markaad akhri maagto inaad acuudu billaahi min ashaytaani arajiim aad tidhaahdo macnaha ku jira faa'iidadii waxa weeye alqur'aanu maaddat alhuda waalcilm waalkhayr qur'aanku wuxuu xambaarsan yahay waa hanuun iyo cilmi iyo khayr qalbiga ayuu intaasoo dhanba u faa'iideeyaa sida biyaha iyo roobkuba ciidda iyo dhulka ay nabaadka uga soo saarto ayaa qur'aankuna qalbiga uu nabaad u soo saaraa khayrkiisa ayuu badiyaa acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim waxay faa'iido labaad kuu leedahay midhaha qalbigaagu uu samaystay iyo manaaficda qur-aanka aad ka heshay baa ilaahay kuu xasilinayaa kuu ilaalinaya ibliiskuna arrinkaa waa ka dagaalamaayo marka aad qur'aanka akhrido wuxuu isku dayayaa inuu manaaficdii iyo samaraadkii iyo midhihii kuu baxay inuu gubo waxaana difaac kaaga noqonaysa acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim qodob kaleoo saddexaad buu tilmaamo wuxuu yidhi malaa'igta rabbi radia allaahu tacaala canhum malaa'igtu tadnuu min qaari'i lqur'aani watastamic qofku ama ruuxu markuu qur'aanka bilaabo waxaa u soo heema oo xaggiisa u soo hormada malaa'igta ilaahay baa weheshata ibliiskuna arrinkaa wuu ka hinaasaa oo qofka mu'minkii markuu weheshado malaa'igta meel uu u soo maro cadowgaasi ma helayo sidaa darteed wuxuu isku dayayaa inuu adig iyo malaa'igta ilaahay idinkala fogeeyo waxaa kaluu yidhi qodobka afraad shaydaanku wuxuu ciidan leeyahay oo dhan wuxuu ku soo aadiyaa ruuxa khayrka maagan ruuxa khayrka damacsan ayuu weerar ku soo qaadaa waxaanu isku dayaa maqsuudka qur-aanka akhriskiisa laga leeyahay inuu qalbiga ka mashquuliyo maqsuudkaasoo ah qur-aanka marka la akhriyayo in ruuxan akriyaya uu dhadhamiyo ruuxan akhriyayaa inuu dareemo sakiino ruuxan akhriyayaa inuu ku nafaxaado qiraa'aadka qur'aanka kariimka ah hadduu heerkaa qofka mu'minkii gaadho wuxuu noqonayaa min darajaati awliyaa ilaahi buu ku biirayaa markuu qur'aanka akhriyi maago markuu caalamal dunyaa intuu iskaga baxo qur'aanka la falgalo ruuxu oo qur'aanku u dhadhamo qur'aanka uu macaansado wuxuu noqonayaa min awliyaa illaahi tabaaraka wa tacaala sidaa darteed wuxuu isku dayaa in qofka bini-aadmiga iyo qur'aanka kariimka uu kala teedo sidaa darteed buu mar allaaliya markuu qur'aanka qofku bilaabo siday u badan yihiin isagoo safaxaadkii akhriyey baanu haddana garanayn gooruu safxaddan soo marayba caalam kaluu ibliisku geynayaa mashquul kaluu ku ridayaa lulmo iyo hurduu ku ridayaa qur'aankii uma dhadhamayo ruux sababta oo ah ibliis baa raba inaanu qalbigu ka sharaabin macaanka qur'aanka mar allaaliya marka qur'aankaa ruuxu bilaabo waxaa ku bilaabmaya riyooyin khayaaliya oo qalbigiisa isagoo soo jeeda ayuu haddana mawjado kale ku furaya waxaad ku qiraysaa inay taasi jirto haddii hal jis aad istidhaahdo masaajidka fadhiiso akhriso ma keri karaysid ilaa man raximahu markiiba wuxuu kugu soo tuurayaa cajsi buu kugu soo tuurayaa markiiba baylah badan oo kuu taalla buu ku xasuusinayaa wuu ku mashquulinayaa wuu ku mashquulinayaa si qalbigaagu aanu u fal ula falgelin qur'aanka kariimka caajis baad dareemaysaa haamhaamsi baa kugu bilaabmaya yaa wata ibliis baa wada haddii aada laqwi iyo waxaan aakhiradaadiiyo adduunyada faa'iido kuu lahayn aada gudagashana nashaad iyo firfircooni buu ku gelinayaa haddaad iminka moobilka aada gudagasho oo aada furato barnaamijba barnaamij ka dambeeyuu kuu dhiibayaa caajisi maysid tenshankaaga iyo dareenkaagaoo dhani wuu noolaanayaa marba mawduuc hor leh marba mawduuc hor lu kuu dhiibayaa waxaa laga yaabaa markaad dul fadhiisato toddobadaa habeennimo inaad is aragto unkoodii adigoo taagan waana kelida adig iyo moobilka keliya taa waxaa kuula mid ah qolyaha turubka ciyaara haddaad aragto markay turubkaa dul fadhiyaan ma caajisayaan warqadba warqadda la saarayo way u sii muuqataa kaa isaga ka soo hor jeedaa inta warqadoodu haysto way u xisaabsan yihiin hadduu dumnad ciyaarayo inuu caddaamadda ku dilaabuu ku dadaalaya waa dadaal ma seexanayo hadduu laadhuu ciyaarayo ma seexanayo xaaladaha kale oo dhan bal adba u fiirso nashaadkaagu isma dhimaya inaad marmar marka ka dambayso mooral iyo dadaal hor leh ilaa iyo haddii alla ka dhigo qaarkood ay salaadda subax iyo waagaba ugu beriyaan maxaa farqi u dhexeeya maxaa farqi u dhexeeya midna waa mid manfaco kuula fi dunyaa waalaakhira iblaysma rabo la aatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin haadihi hiya sir qur'aanka kariimka ah markaad bilowdo wuxuu isku dayayaa ciidankiisa khayl iyo fardaba iyo ciidanka efenterigiiba inuu ku soo geliyo si uu kuu kala joojiyo inaad kitaabkaa qur-aanka iyo kalaamka ilaahay aad macaanidiisa iyo madluulaaddiisa iyo akhbaartiisa iyo axkaamtiisa inaad ka faa'iidaysato buu kuu diidaya qodobka shanaad ee laguu leeyahay acuudu billaahi min ashaydaani arajiim dheh markaad qur'aanka aqriyayso waxa weeyaan buu yidhi ana alqaari yunaaji illaaha tabaaraka wa tacaala bikalaamihi ruuxan qur'aanka aqriyayaa wuxuu ku hadlayaa waa hadalkii ilaahay tabaaraka wa tacaala wax adduunyada yaallo oo ugu khayr badanna waa kalaamka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ilaahay dhagaysto uu ilaahay ka jecel yahayna ma jirto qur'aan la aqriyo oo sawd macaan lagu aqriyayo qur'aan la oo sawd macaan lagu aqriyayo ilaahay aad buu u dhagaystaa tabaaraka wa tacaala ajri iyo xasanaad badanna wuu ku bixiyaa si markaa ibliiska cadowgiisu aanu darajaad sare ilaahay agtiisa uga helin innagaa ilan cadowgiisa cadowgiisa ah ina shaytaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa wuxuu isku dayayaa inuu qiraa'ada aad kalaamka ilaahay akhriyayso ee kugu xidhaysa rabb alcaalamiin tabaaraka wa tacaala ilaaha khaaliqa asamaawaati waalardi abuuray iyo adigaa isku xidhmaya kalaamka rabbi baa kugu xidhaya inuu ilaahay kalaamkaaga dhegaystuu diidayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ajriya xasanaadkaaga qor midda kale wuxuu leeyahay sheekhu ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka kariimkaa inoogaga warramay in aanu weligii soo dirin nebi iyo rasuul toona nebi iyo rasuul inaanu ilaahay soo dirin hadduu soo dirayse idaa tamannaa alqa shaytaanu fii umniyatih marka uu rasuulkaasi khayr u kacaba iblayskuna wuxuu isku dayaa inuu ka carqaladeeyo waa ambiyada iyo rususha oo dhan wuxuu isku dayi jiray inuu khayrka ay ku hamiyayaan ay qorshaysanayaan inuu ka hor yimaado waa ambiyaa allaahi oo macsuumiin ah maxaad u malaysay innaga oo qarnigii maxaanku idhaahdaa koo iyo labaatanaad taagan oo kun iyo shan boqol iyo dheeraad ka joogna wakhtigii qur-aanku soo degay intee in la eg buu inoo turayaa ibliis lacnatullaahi calayh nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi muxamed shan boqoloo sannadood baa u dhexeeyey markaasaa waxaa la yidhaha cahdulfatra cahdigii ay kala xaydeen oo kala go'een waxyiyaalka saddex jibaar baynu maanta ka joognaa cahdigii qur-aanku soo degay waa kun iyo shan boqol waa wakhti dheer fatradii oo saddex jibbaarantay markuu cidlo kaa helo ibliis maxaad u malaynaysaa marka wuxuu leeyahay shiikhu raxmatullaahi calayhi mar haddii ambiyada iyo rusushaba uu ku diraa oo ilaahay ka badbaadinayay adiga oo mucarad u ah inuu ku lumin karo intee in la eg buu kaa carqaladayn karaa dhegaysiga iyo akhriska qur'aanka kariimka qodobka toddobaad wuxuu leeyahay sheekhu ina الشhayطaana axrasu maa yakuunu calى اlinsaani cindamaa yahamu biاlkhayr shaydaanku waxyaalaha uu ugu diran yahay ee uu jecel yahay inuu dagaalka iyo gulufkiisa dagaaleed ku qaado waa qof kasta oo qorshaysta inuu khayr sameeyo fa huwa yashtaddu calayhi xiinaidin goortaasuu aad iyo aad ugu dadaalaa liyaqtacahu inuu khayrkaa uu ka carshi carshiyo u ka kala gooyo miaal nebigeenna calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaah oo ilaahay ilaaliyey oo dembigiisii hore iyo kiisii dambeba ilaahay dhaafay baa shaydaanku wuxuu ku hamiyey inuu cibaadada ka kala gooyo xadiid saxiixa nebigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna shaydaanan tafallata calaya albaarixa shaydaan baa igu soo baxsaday xalay albaarixa xalay faaraada an yaqtaca calaya salaatii wuxuu damacsanaa inuu salaadda iga kala jaro xadiidkii dheeraahu rasuulku kaga warramayey ee dabadeedna ilaahay makaniyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee uu nebigu ka xoog batay shaydaankii ee uu nebigu cunaha qabtay calayhi salaatu wasalaam waa rasuulillaahi moxamed oo salaad u taagan buu damcay inuu salaadda ka kala gooyo marka intaasoo qodoba haddaynu eegno acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim waxay faa'iide ka leedahay in uu qofka muslimka ihi ilaahay magantiisa uu ku arooro ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyo cadowgaa laciinka ah iyo kaydkiisa iyo shirqoolkiisaba haadihi hiya sir sirta acuudu billaahi min ashayaani alrajiim ku jirta waa midda caynkaas ah qodobka kale loo baahan yahay qofku hadduu doonayo inuu lafihiisana uga badbaado cid kalena uu badbaadiyo waxaa looga baahan yahay alisticaada cinda dukhuuli alkhalaa ruuxu marka uu suuliyaalka gelayo inuu ilaahay magan galo tabaaraka wa tacaala habeenkii dhoweyd waataynu ka soo warramaynay mar allaaliyo marka suuliga la galo siyaabaha uu ibliisku u waswaasiyo khalqiga hadduu weysada ka waswaasinayo waxaad arkaysaa qof intuu suuliga galo saacad ku jirayo oo isla sheekaysanayo goor dambuun baraarugaya waxaad arkaysaa qayb aan saxaraduba iyadoo mar hore ka la dhammaatay maskaxdiisu weli kaama dhammaan uu ku yidhaahdo qayb kaloo kaadidii mar hore ay ka gudhay oo weli kaama gudhin uu yidhaahdo iyo xaalado fara badan buu suuliga dhexdiisa uu sameeyaa ibliisku sidaa darteed ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay marka suuliyada la gelayo in ilaahay la magan galo allahumma innii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'ifi markaad sidaa tidhaahdo adig iyo ibliis iyo shayaadiin ilaahay waa idinkala ilaalinayaa tabaaraka wa tacaala waxyaalaha ugu badan ugu badan ee marka suuliyada la galo oo ibliisku ka shaqaystana waxaa ka mid ah alsraaf min almiyaah in aad iyo aad loo isticmaalo biyo xad dhaafa oo intii loo baahnaa ka badan ayuu had iyo jeer ku qalqaaliyaa ibliisku inay aadamuhu isticmaalaan xaqiiqana waxaa ah ilaahay israafku meel kastaba ha gale inuu aanu jeclayn innahu laa yuxibbu almusrifiin kuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu اlmusrifiin cuna oo caba laakiin israaf ha ku darina israaf ha ku darina haddii israaf uu ibliis ku geliyo waxaad ku biiraysaa jamaacada aanu ilaahay jeclayn mar hadduu adigiyo ilaahay idinkala xidho oo jacaylkii ilaahay iyo macii ilaahay hadduu kaa hor joogsadana way u sahlan tahay inuu haddii alla wixii uu yeeli karaba uu ku yeelo innahu laa yuxibbu almusrifiin marka wuxuu isku dayayaa biyaha halkay laba sacab kaaga fillaan lahaayeen inuu ku idhaahdo jarikaan dhan isticmaal haddaad maydhanayso iyo haddaad isdijaysanayso iyo haddaad weysaysanaysaba waxyaalaha ugu badane uu ka faa'iidaystaana waa xaaladda tahaarada iyo markaad weyse qaadanayso ayuu mar walba kugu celcelinayaa kugu celcelinayaa wejiga maad maydhin saddexdii jeer maad maydhin gacanta maad maydhin sheekooyin noocaasoo buu kuu soo gelaya arrimaha noocaasoo kalena horaa ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisu uu inooga sii degay oo haddii uu kuu fadhiisto ibliisku tirada saddexda ahee la weysaysanayo wejiga saddex jeer gacmaha saddex jeer soo maaha hal unbaa waajiba labada kale waa sunne haddii wejiga saddex jeer la maydhayay hal unbaa ku waajiba <coughs> saddexda labada kale waa sunna markaa hadduu iblaysku kuu fadhiisto tirada saddexda ah oo mar walba ku yidhaahdo saddexdii jeeran kuuma dhanna saddexdii jeer kuuma dhanna hadduu ku yidhaahdo qabso hal xabbaa keliyaa lagugu leeyahaybe hal mar un may mari maad marin hadduu ku idhaah qoyaankii tus dabadeedna hore uga dhaqa gacantii markaad maydho hadduu ku yidhaa maad maydhin qoyaan kuntus la sheekayso baalka iska celi oo la dood mukhaasamo la gal waa lala doodaa ibliiska marka haddii uu saddexda iyo tirada uu kuu fadhiisto ugaba guur saddexlaydaba ka guuroo hallayda u guur muddo markaad saa ku wado uu kaa tegaya muddo markaad saa ku wado uu kaa tegaya haddii uu kuu fadhiisto mar allaaliya markaad istijada dhammaysato ee aad kacdo kaadi baa kaa timi beenbeenoo khayaali ah wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waswaaskaasi hadduu yimaaddo xalkeedii nebigu way noo sheegay calayhi salaatu wasalaam sacab yaroo biyo a qaado cawrada ku shub markaad isdijaysato cawrada ku shub sacab yaroo biyo ah ka kac hadhow hadduu ku yidhaahdo waxbaa kaa yimi waa beentaa waa biyihii aan isku shubay unugu dood wuu kaa hadhaya aakhirka faruhu kaa qaadaya marka bahalka hadday aanad iska celinun waxa weeye waa sida daayeerka oo kaleoo daayeerku mar hadduu goolaaftamo ood ho aad ka cararto wuu ku daba jabsanayaa haddii aad dhulka uun u taabato daayeer waa boolaxoofta wixiisu waa goolaafta uu kaa cararaya waa ibliis ina kayda shayطaani kaana daciifan kaydka ibliisku waa wax sahlan weeye markaa looma cararo saasaa la yeelaa marka xaaladda suuliga la gelayo waxaa muhiim ah inaad lugta bidixda geliso dabadeedna aad tidhaahdo allaahuma innii acuudu bika min alkhubhi waalkhaba'id xaaladda kale ee afraad ee uu shareecadu isdul taagtay in isticaado lala yimaado waxa weeyaan xaaladda aad gelaysa salaada asalaa shaydaan dhan oo khansab la yidhaahdaba jenaraal dhan baa qaabilsan oo inuu salaadda kaa waswaasiyo oo wakhtiga kaa lumiyo oo qiraa'aadka kaa qaso ayuu isku dayayaa wasalaad silatun bayna allahi wa cabdi waana xadhigga iyo xidhiidhka ruuxa iyo isku xidha ilaahay inuu halkaa kuu fadhiisto oo dabadeedna khushuucdii kaa dilo khushuucdii aada khushuuci lahayd ee tadabbur la iman lahayd ee qiraa'adaada aad u fiirsan lahayd ee maxaanku idhaahdaa buu kaa kala goynayaa marka xaaladdaana aad buu rasuulkeennuna inoogu baraarujiyey salawaatullaahi wasalaamu calayh markaad ilaahay xidhiidhkaaga iyo ilaahay aada isku xidhmaysaaneed xidhiidh la samaynayso salaadeed waa inaad isticaado la timaadaa can jubayr binu mutcim saxaabiga la ydhaha radia allaahu tacaala canhu ayaa wuxuu odhanayaa waxaan arkay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo markuu salaadda xidhay odhanaya allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allahi bukratan wa asiila saddex jeer buu wardigaa ku celiyey buu yidhi intaa markuu akhriyey nebigu ayuu misale wuxuu yidhi nebigeenu acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim min nafqihi wa nafdihi wa hamsih acuudu waxaan magan gelayaa bilaahi ilaahay baan magan gelayaa min ashaydaani alrajiimi shaydaanka la fogeeyey ayaan ilaahay ka magan gelayaa min nafqihi nafqigiisaan ka magan gelayaa wa nafdihi afuufkiisaan ka magan gelayaa wa hamsihi saddexda masale maxay kale yihiin nafqihi waxa weeyaan min kibrihi inuu kibirkiisa inuu ila dul maro ama aniga kibir uu igu abuuro oo qof maxaanku idhaha dadka kale ka kibraansan inaan uu iga dhigo hadduu damco ilaahay baa ka magangelaya kibir maxaa la yidhaahdaa nebigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebi allow waxaan jeclahay dharkaygu inay qurux badnaadaan kaba qurux badan inaan xidho ayaan jeclahay ma kibir baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alkibru batra alxaq wa gamti innaas qaacidadaas qaacidadaasumaad qaadanaysaa kibir maxaa laydhaa batna alxaq wakamti annaas adigoo xaqu ku deeqi waayo adigoo xaqa ka anafooda sidii ninkii odhan jiray waxba magacaabi maayee inta lagu yidhi waar ilaahay ka cabso ilaahay ka cabsaa lagu yidhi markaasuu yidhi ilaahay ka cabsa haya odhani ilaahay ma libaax dadka cunaabaa ilaahay ka xishoodi dheh wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اddunya wayushhid اllaha calى ma fii qalbih wa huwa aladu اlkhisaam waإida tawallaa sacaa fi اlardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha waاnnasl wallahu laa yuxibu اlfasaad waإida qiila lahu اtaqi اllaaha akhadathu اlcizaة biاlإثm horta ilaahay ka cabsan baad nagula soo degdegtaaye maxaad horta ilaahay noogu cabsiisaa buu ku odhanaya laakiin ruuxa mu'minkaa marka la ydhaha ittaqi اllaah yaa ayuha الnabiyu اtaqi اllaah rasuulkii ilaahay baa ilaahay ka cabso mu'minku markiiba wuu dabroomayaa wuu dareemayaa jalaalka ilaahay marka goorta salaadda aad gelayso inaad kibraaninimo ilaahay ka magan gasho shaydaankaa kugu afuufaya wa nafdihi waxa weeyaan waa gabayada dadka isku dira ee xumaanta ka shaqeeya ee qaybitaankooda iyo haddii alla ka dhigo tirintoodaba wahamsihina waxa weeyaan mowtihi inuu sabab u noqdo ibliis inuu idilo ibliis inuu idilo ama iimaankaygaba ha dhaawaco sida ruux nool oo haddana dhintay oo adduunyada guudkeeda maraya aan noqdo iyo inuu naftaba haddii aan la yidhaahdo asbaabtii aan u dhiman lahaa uu ii horseedo baan ilaahay ka magangelaya ibliis ninka uu ku qalqaaliyey maalin walba inuu baakir sigaara cabbo oo dabadeedna kansar sidaa ku qaado faqad qatalahu libliis ibliis baa dilay ninka intuu khamri iyo xashiishad cabbay dabadeedna uu gaadhi saaro oo yidhaahdo haddii an la yidhaahdo kilomitirka ugu fog saar dabadeedna isaga iyo gaadhigii bay xanjo isku noqdeen faqad qatalahu ibliis ibliis baa dilay asbaabo badan buu ugu soo gabban karaa mid buu odhanayaa nolosha qadhaadhkeeda iyo maxaanku dhaa dhibaatadeeda maxaad ku falaysaa suntan cab dabadeedna uu suntii cabbayaa uu sidaa ku dhimanaya mid buu odhanayaa isdeldel mid buu odhanayaa dabkan isqabadsii waxaasoo dhan isagaa u soo dhex maraya marka inaad hamsihiisa ka magan gasho iyo qalqaaladiisa inuu sababtiisa aad u dhimato inaad ilaahay ka magan gasho sidaa waxaa ku yacni ducaystay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka xaaladda salaadda aad gelayso inaad ilaahay magan gasho waxaa kaloo cusmaan binu abiibnu abilmadcuun ibnulcaas baan u jeedaa cuhmaan binu abilcaas saxaabigii la odhan jiray baa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu badhasaab magaalo uga dhigay ayuu soo noqday markii dambe nebigu aanu ka amar qaadanin deedna nebiga markuu yimid baa maxaa ku soo celiyey markaasaa wuxuu yidhi mashkelad baa iga qabsatay salaaddii oo mar allaaliya markaan salaadda galo ayuu ibliisku aniga iyo qiraa'adaydii kala dhex maray marka qiraa'adii baan si xibala ahay oo ibliiskii baa aniga iyo qiraa'adaydiina kala goynaya markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam daaka shaytaanu yuqaalu lahu khanzab waxaa sidaa yeela waa shaydaan la yidhaahdo khanzab oo u diran salaadda marka hadday xaalad xaaladdaasi kugu timaaddo fa idaa axsastahu haddii aad xaaladdaa dareento oo ibliisku uu salaadda kuu soo dhex maro oo uu kaa waswaasiyo qiraa'ada iyo tirada iyo wixii la mida fatacawad billaahi minhu ilaahay xaggiisa u cararo ilaahay magangal wadful can yasaarika alaaan saddex jeerna dhinaca bidixda candhuuf yar u tuf intaad ilaahay magan gasho saddex jeer dhinacaa bidixda u tuf ilaahay wuu kaa kaxayn doonaa xadiidka sidaasa waxaa warinaya muslim faadhabahu allahu cannii sidii baan yeelay buu yidhi saxaabigaas cuhmaan binu abilcaas sidii baan yeelay ilaahayna subxaana wa tacaala wuu igaga filaaday su-aal baa markaa had iyo jeer la weydiiyaa culimmada markay baabkaa marayaan sheekh leyla nahaar acuudu billaahi min ashaydaani arajiim baan leeyahay salaad kastoon galana waan waswaasayaa maca daalik wax allaaliya wax natiijo oohoan ka hayaa sheekuu ma jira halkay salaaddu ka xidhmi la'dahay waxay ka xidhmi la'dahay salaadaadu qalbigaaga ayaa la dugsanayaa waxaa jira mawaanic iyo asbaab xaggaaga ka imanaysa oo aan manfacadii acuudu billaahi min ashaydaani arajiim aanay kuu soo gudbaynin shay walba wuxuu leeyahay mawaanic iyo asbaab qubuulkeeda diida waxaa lagaa rabaa qalbigaagu inuu ashqaasha adduunyada iyo maxabbada adduunyada uu dhinac isooga leexiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad toos ugu xidhnaato qofka mu'minkaa ah sidaa cusmaan binu abilcaas oo kale hal mar keliya ayuu sidii nebigu fara yeelay calayhi salaatu wasalaam hal mar baa ilaahay kaga filaaday tabaaraka wa tacaala haddii intaasoo jeer aad ku celcelisa laakiin qalbigaagu aanu diyaarba u ahayn inuu haddii alla yidhaahdo eh, kula hawlgalo afkana aad ka leedahay qalbigaaguna uu si kale u sii jeedo lima taquuluuna maa laa tafcaluun baad soo gelaysaa mu'miniintu mar allaaliya markay dareemaan waswaaska shaydaanku ilaahay magan galaan markiiba way ka badbaadaan sidao ilaahay qur-aankiisa ugu markhaati furay ina aladiina اtaqow idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun suurata anacraaf mu'miniintu waxa weeyaan mar allaaliya markii ibliis uu qalbigooda raad ku yeesho way dareemaan inay wax soo kordheen bay dareemaan dabadeedna dikriga ilaahay bay ku cararaan markiiba dikriga ilaahay bay boobaan markay dikriga ilaahay ku cararaanna waa khannaasoo wuu dhuuntaayo wuu iskaga cararaa qofku haddii dikriga ilaahay uu yareeyo intaa dikriga ilaahay aad ka maqan tahay qalbigaagu waa mashquul marnaba ma nasanayo laba mid unbuu qalbigaagu kollay ku jira intaad nooshahay qalbigaagu inuu nastaha ka eegin waa mashquulun imaa inuu dikri ilaahay ku mashquulsan yahay imaa inuu dikri shaytaan ku mashquulsan yahay oo ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu inoogu warramay hadba intaa dikriga ilaahay ka fog tahay ayaa weheshiga ibliiskuna qalbigaaga u helaya waman acrada can dikri fa inna lahu maciishatan dankan ilaahay waa yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa inoogu sheegay waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaanan fa huwa lahu qariin qofku haddii uu ka fogaado dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay haddii uu yaraysto qadarkaa qalbigiisu uu faraaqada yahay faraaqada waa laga faa'iidaysanayaa weel bannaanka yaa loo madhani adduunka ma jiro weel gun leh oo madhani ma jiro koobka haddaad iminka u malaynayso inuu madhan yahy ma madna waxaa ku jira hawo inay hawo ku jirto waxaad ku garan haddaad biyo soo qaadato oo koobka oo foorara aad biyaha dhex geliso budhbudhbudhbudh buu odhanayaa markay biyuhu meesha soo galaan booskii hawada hawadii way baxaysaa booskii maxaa buuxinaya biyihii baa buuxinaya weel adduunyada yaallo oo maran xataa quluubuna weel madhani ma yaallo weel waliba wuu buuxaa uun imaa inuu khayr ka buuxo iyo imuu inuu shar ka buuxo sayidina eh, maxaanku idhaahdaa eh, imaam shaafici raxmat ullaahi calayh kii caalimka ahaa mar baa la weydiiye waxaa la yidhi sheekh sideed wakhtiga uga faa'iidaysayoo cilmigan iyo martabadan aqooneed seed ku heshay wuxuu yidhi dadka waayeelkee waa waaweyn baan la muraafiqoon jiro o la fadhihi jiray carruurnimadaydi laba xikmadood oo aan ka maqlay dadka ah ayaan ka faa'iiday buu yidhi oo martabada ay jooji laba xikmadood ayaan ka faa'iidaystay maxay yihiin baa layidhi labada xikmadood ee caalimka kaa dhigtay wuxuu yidhi labada xikmadood waxay ahayd midi wuxuu yidhi haddii aan la yidhaahdo maahmaah baan ka faa'iido wuxuu yidhi waxay ahayd allahu lmustacaanu calaa maa tasifuun in lam tashqal in lam tashqil bilcibaada yushquluka bilmacaasi mahmaha caynkaasoo kale ah haddii annafs in lam tushqilha bilcibaada tushqiluka bilmacaasi naftan kugu diran ee ammaaratun bisuu'i ah in lam tushqilha bilcibaada haddii aanad adigu borogaraam u samaynoo cibaadada aanad ku mashquulinin tushqiluka bilmacaasi iyadaa samaysanaysa haddaanad adigu u samaynin brogaraam ay ku mashquulsho oo khayr ah iyadaa brogaraam samaysanaysa marka waxaan idhi marba haddaanan nasanayn oo mar walba naftaydu ay tacab iyo hawl uun ku jirto armiyaanay kuu fiicnaateen inaad wax if iyo aakhiraba ku anfaca un brograam ka dhigato deedna waxaan isku dayey inaan jadwal nololeed oo aan nafta aan brogaraam noloshayda manfaco u sameeyo inaanu sameeyo tii waxaan ka faa'iiday inaan daqiiqad keliya wakhtigayga aanay lumin mahmaa kalena waan ka faa'iido waxay ahayd alwaqtu kasayf in lam taqtachu yaqtacak wakhtigu waa sida seefta haddii aanad adigu goynin isagaa ku goynaya haddii aanad adigu goynin isagaa ku goynaya marka waxaad arkaysaa wiil yar oo labaatan jir ah oo caalim ah oo xaafid ah oo wakhtigiisu barakaysan yahay iyo nin sagaashan jir ah oo aan carruur lahayn oo aan adduun haysan oo aan cilmi haynin ninkaasoo kale dee wakhtigaa gooyey mu intifaacsan man lam yu'adib waaliduhu yu'adibuhu alleylu waannahaar wakhtigaa karbaashayay markuu ka faa'iidaysan waayey wakhtigiisii hore kan dambe karbaash buu ku noqonaya marka almuhim qofka bini'aadmiga ee muslimka ah waxaa u muhiim ah in qalbigiisa uu ku mashquuliyo dikriga ilaahay haddii qalbigaaga intaa yareed salaadda ku jirto un aada istidhaahdo haddii alla idhaahdo ilaahay ku xidhnow inta kalena laqwi iyo maalaa yacni iyo waxaan faa'iido lahayn min xusni lislaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacniihi wixii dantaada ahaay oo dhan shantaad salaadood ee shanshanta daqiiqa haddaad kaga soo reebto ugu badnaan waa shan iyo a shan iyo labaatan daqiiqadood inta salaadda la tukada shanta salaadood marka la isku daro saddex iyo labaatankii saacadood iyo dheeraadkii mashquul kalaa naftaada ku socda iyadii baan ku caawinayno ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbii ah haddii markaa adigu aada cadowgii isu loogtay inaad adigu markaa haddana cabato tidhaa wadaadow acuudu billaahi min ashaytaan arajiim waxba ii qaban weyday eedduna ay adiga tahay naciibu zamaamana zamaanana walcaybu fiina wakhtigaynu ceebaynaa ceebtuna waa innaga wakhtiga ayaynu eedaynaa wakhtiguse eed ma leh laba ninoo isku wakhti ah baa midina faa'iidaa midna uu khasaaraya waa siday u kala faa'iidaanu marka waxa weeyaan qofka mu'minka ahi inuu wakhtigiisa qaato oo nafta isagu uu maamulo oo brogaraam u sameeyo laakiin haddii saddex iyo labaatan saacadood aad mashquulisay oo aad ku mashquulisay wuxuu ibliis raalli ka yahay shan iyo labaatan daqiiqadood intay uga dhigantaa saddex iyo labaatan saacadood iyo dheeraad intay uga dhigantaa marka eeddu waa xaggeenna oo mashquulkan adduunyada ayaa qalbigeennii camiray weel buuxana wax laguma shubi karo waa in marka hore wixii aan faa'iide lahayn laga dhaqdhaqaa laga daadiyaa dabadeedna wax faa'iide la lagu shuba falaa budda an yutahira quluubahum hadday dadku doonayaan inuu ilaahay dhaqso u aqbalo cadowga shaydaankana ilaahay uga heeliyo waa in horta qalbigooda ay adduunyada iyo mashquulkeeda uga tabeeyaanoo ay uga taliyaan inta laakiin ibliisku uu helayo turba oo saalixa ciid ku fiican inuu wax ku beeri karo qalbigaaga intuu ku haysto kaa tegi maayo taasina waxaa weeyaan xubu dunyaa adduunyada jacaylkeedu wuxuu qalbiga ka dhigaa dhul ku habboon inuu ibliisku uu wax ku beeran karo fasahaadkiisa ku beeri karo haddii beertaadii haramo iyo maxaanku idhaa geed maxaanku idhahdaa geed shayddaan maydhani ka baxo haddana aad doonto inaad nafaqa uga hesho maxaanku idhahdaa noloshaadi ka heli mays laasim waa in marka hore qalbigan aad maydhaa oo jacaylka adduunyada aad ka maydha jacaylka adduunyadu waa wahni buu qofka ku ridaa rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam wuu inooga warramay wahniga iyo dhibtiisa qalbigaanu ku dhaca walaa tahinuu walaa taxsanuu waantum ulaclowna in kuntum mu'miniin aayadda <coughs> ilaahay qur'aankiisa wuxuu inoogu digay uu yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu ha wahninina oo ha nuglaannina oo ha daciifina wa antum ulaclown muslim haddaad tahay inaad sarraysaa loogu talagalay markaasay asxaabtu weydiiyeen mal wahnu yaa rasuula allah wahnigan ilaahay nooga digay ee dhaawaca nagu ah ee horumarka noo diida muxuu yahay wuxuu nebigu ku macneeyey wahniga xubu اddunya wa karaahiyat اlmowt xubu اddunya wa karaahiyat اlmowt xubu اddunyaa ra'su kullu khatii'a adduunyada oo aad jeclaataa xumaan oo dhan iyadaa kuu horseedaysa waxaa maanta isdilayaa waxay isku dilayaan un lexe jeclo adduunyo weeye ama maal ha noqoto ama mansab ha noqoto ama jaah ha noqoto aniga iskale aniga ha la ii daaya baa laysku wada dilayaa marka haddii xubu dunyaa qalbigaaga ka buuxo meel xubu alaakhira wa xubbullaahi tabaaraka wa tacaala ay galaan ma haystaan laba qalbi ruuxna ma leh maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfih qalbigaagii adduunyo markaad ku callaqday eed adduunyo ku xidhay aakhiro waxba uma yaalliin labada daaroodba haddaad wanaagga waddo way kuu wada deeqi laakiin dhinaca aan fiicnayn haddii aad u kacdo labada daarood ma wada deeqaya qalbigaagu marka waxaa muhiim ah haddaad rabto markiiba inuu ilaahay kuu soo gurmado oo ilaahay uu isticaadadaada aqbalo waxaa muhiima inaan marka hore qalbigeenna sifayno waxyaalaha looga baahan yahay ruuxa mucaalijka ah waxaa ka mid ah inuu acuudu billaahi min ashaydaani arajiim yidhaahdo cinda algadab marka cadhar ku timaado inuu xaaladda cadhada acuudu billaahi min ashaydaani arajiim uu ogaado cadhadu wax badan badan oo hadhow aan la mahadinaynin ayay qofka ku kalifi kartaa oo mar allaaliya marka ay cadhadu ka baxdo uu yacnii isagu uu isla yaabayo facaa'ilka uu samaynayay nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam laba nin oo dagaalamaya oo midi aad iyo aad u kacsan yahay buu arkay calayhi salaatu wasalaam oo xowlalmariidada iyo biyo buuflayaashaasi ay sidaa u karayaan oo iscuncunaya markaasaa wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa shaydaan baa ku diran waxaan garanayaa dawo haddii uu qaadan lahaa markiiba soodhahaasi ka jabi lahaa waa maxay baa yidhi rasuulka ilaahayo waxa weeyaan acuudu billaahi min ashaytaan arajiim inta badan u fiirso dadku markay cadhoodaan haddaad tidha war acuudu billahi min ashaytaan waar shaydaanna nama saare e orada naga tag buku marna inuu kaa yeelo lagama yaabanaa shaydaan baa wuxuu odha waar anigu shaydaan nama saare ee oradoo naga tag buku odhanay haddii markii kaa qaadan laha acuudu billaahi min ashaytaan rajiim uu odhan lahaa wallaahi markiiba uu xasili lahaa markaa uu cadhoodaba waxaa laga yaabaa intaasoo cudur oo haddii la yidhaahdo jidhkiisa ku qarsoonaa inay mar keliya soo kacaan hadday macaan tahay hadday dhikar tahay hadday mashaakil tahay wax dhibaatooyin badan ilaa marka dambe ilaa dhagar uu geliyaba ilaa dhagar muslim bay cadhadu ku gaadhsiin kartaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagu boorriyey xaaladda isbeddelku kugu yimaadeed cadhooto acuudu billahi min ashaytaan irajiim dhe haddii aad taagnayd fadhiiso haddii aad fadhidayna yara jiibso isdeji way degaysaa markaa cadhadu oo min ashaytaan bay ka timaaddaa waxaa kaluu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka aad maqashaan nubaaxa alkilaab wa nahiiqi alximaar aysaqda dhexe ciraysa haddaad aragtaan fi lleyl iyo haddaad maqashaan ee dameer ciyaya labaduba shayaadiin bay arkaan si innagu ma aragno shaydaanka iyagu way arkaan sida nebigeennu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wakhtiga xaaladdaa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim dhaha haddaad diig ciyaya a aragtaanna ilaahay barya malaa'igtay arkaysaa waxaydinaan idinku arkayn bay arkayaan makhluuqaadkaasi markaa toddobadaa masalo ayaa qur'aanka iyo xadiidku si gaara u tilmaameen in isticaadada la isticmaalo waxaa kaloo looga baahan yahay ruuxa mucaalijka ah ee doonaya inuu baabkan uu galo inuu wardi ka dhigto inuu laazimo qiraa'ata suurati اlbaqara qiraa'ati suurati اlbaqara waxa weeyaan kanzun laa yafna waa qasnad aan ka dhammaanaynin ruuxa la dagaalamaya sixir iyo jin inuu suurata albaqara laasimo qiraa'atan wa samaaca rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid axmed iyo muslim ay warinayaan wuxuu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum qubuura guryihiinna qabri oo kale yay noqonin fa ina albeyta aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara guryaha lagu aqriyo suuratu lbaqara laa yadkhuluhu shaytaan shaydaanku ma hawaysto oo ma soo galo wakhtigan xaaliga ah waxaad arkaysaa gurigiioo suuratulbaqara ka shidan oo leyla nahaar suuratulbaqara lagu aqriyayo oo haddana mashkeladii ay qaa'im tahay hadday sixir tahay iyo hadday cayn tahay iyo hadday jin kalo tahay oo maxaan ku dhaha gurigii la degan aanay guuraynba waa maxay sababtu waxa weeye sababtu waxaa jira wax fasaqaya qur-aankii asbaab kale oo haddii alla yidhaahdo uu dugsanayo ibliisku waxaa laga yaabaa gurigii in qowm taariku salaadiiniba ay joogaan oo siday culimmadu yidhaahdaan taariku salaadku afartan qoys ayuu barakada ka ka qaadaa oo dhinac kasta ah taariku salaadka waxaa shareecadeennu ay qarrirtay xataa haddii biyo aad weys ku weysaysanayso intaasoo keliya aad ka haysato oo biyo kalena aanad haysan taariku salaadna uu haraad u dhimanayo ha siinin biyahee ku weysayso gebagebo lagaama ansaxaya lagama aqbalaya sababtu maxay tahay mar walba dil buu ku xukuman yahay taariku salaad taariku salaad cinda alislaam haddii uu salaaddii ka tago waa waa waa mufsid yufsiduuna fi اlardi walaa yuslixuun waxaa kaloo suurtagala gurigan suuratulbaqara lagu akhriyayo docdan kale inuu muusi kaga soconayo waxaa suurtagala gurigan suuratulbaqara lagu akhriyayo intaasoo sanam oo sawirii inay iskaba qandoodaan oo yaalliin marka waxyaalaha maanica ah ee diidaya in manfacadii qur'aanka la helo waa in ruuxu marka hore gurigii ka sifeeya waxaa kaluu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam inna shayطaana yakhruju min albeyti shayطaanku wuu ka cararaa guryaha oo ka baxa idaa samica suurata albaqara tuqra'u fiihi haddii uu maqlo suuratulbaqara oo lagu aqriyayo wallaahi waa dhab suuratulbaqara saaxirku qofka uu sixrayo suuratulbaqara hadduu akhristo ma kari karo waase goorma marka qalbigu uu saafi yahay oo haddii alla yidhaahdo asbaabtii ibliis uu ka faa'iidaysanaya marka qalbiga laga sifeeyo ayaa qur-aankiina ku anfacaya waxaa kaloo ilaahay rasuulku leehy salawaatullahi wasalaamu calayh inna likulli shayin sanaaman shay kastaaba kurs ugu sarreeya buu leeyahay wa inna sanaama alqur'aani suuratu lbaqara kuruska ugu sarreeya qur'aankuna waa suuratu lbaqara wa inna shayطaana idaa samica suurata albaqara tuqra'u taqra' hadduu arko qur'aan la akriyayo kharaja min albeyt aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara wuu ka daaduumayaa waa ka baxayaa guriga suuratu lbaqara lagu aqhriyayo xadiidkaas waxaa warinaya xaakim albanina wuu xasan yeelay marka baaraka allaahu fiina wa fiikum qur-aankan markaynu leenahay ha la ictimaado waa inaad ku kalsoon tahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankan kariimkaa ah wuxuu u soo dejiyey in la intifaacsado laakiin ruuxu haddii aanu mu'min ahayn qur-aankii uuna ku kalsoonayn manfacadiisii ma gaadhayo waxaa kaluu rasuulku leeyahy salawaatullahi wasalaamu calayh waxaa idin anfacaya inaad yacni dhegaysataan ood akhrisataan ood barataan aayatulkursi aayatulkursiga ayuu nebiguna aad iyo aad inoogu yacnii dhiiriyey shayaadiintuna aayatulkursiga way ka way ka cararaan waxau nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa aawayta ilaa firaashika markaad habeenkii qolkaaga u hoyato iyo firaashkaaga faqra' aayat alkursi aayatulkursiga akhriso fainaka laa yazuulu fainaka adiga laa yazaalu calayka min allaahi xaafidun waxaa ilaahay kuu soo dirayaa askari ku ilaaliyo malaa'iga walaa yaqrabuka shaydaanun shaydaanna ku hollin maayo oo kuu soo dhowaan maayo xataa tasbaxa ilaa aad waabariisato waa xadiidkii uu warinaya abaa hurayra ee ay ku jirtay sadaqaka wa huwa kaduub markaasuu aayatulkursi waa waxay ka mid tahay aayadaha uu aad iyo aad uga firdhado ibliiska iyo shayaadiintu waxaa kaloo ka mid a ah oo kugu filaanayaba alaayataan min aakhiri suurati albaqara labada aayadood ee ugu dambaysa suuratulbaqara aamana arasuulu ilaa kaafiruun laga gaadho labada aayadood macno weyn bay xambaarsan yihiin waanay kugu filaanayaan habeenkii haddii aad ku seexato waxaa kaloo iyana aad iyo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu caawiyey labada qul acuudu birabbialfalaq iyo qul acuudu birabbiinnaas iyo suuratu likhlaas saddexdaas suuradood haddaad habeenkii ismariso markaad seexanayso rabbi kaafigaagu ahaanaya sunnadii nebigana way tahay waxyaalaha looga baahan yahay ruuxa mucaalijka waxaa ka mid a ah xifdulbasar inuu indhihiisa ku filaado uu ilaaliyo oo xakameeyo oo macaasida iyo fasahaadka uu ka qabto waa ammaana indhahani waa ammaana adigu ma lihid ilaahay baa iska leh inay ammaano tahayna wuxuu ilaahay kugu tusay in badan oo badan oo indhala' baa agtaada joogta oo kaa khayr badan oo kaa cibaado badan baa laga yaabaa adigana ilaahay wuu kuu daayey adigana ilaahay indhihii wuu kuu daayey in kula midana tusaaluu kugu siiyey subxaanahu wa tacaala rabbigeen umana waayin ilaahay ruuxuu indhatiraye inta kanna waa la imtixaamayaayo sabirkiisaa la eegayaa intan kalena waxaa la leeyahay waxaad adigu leedahay ma ahan inna asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula intaba dhaayaha iyo qalbiga iyo dheguhuba waa ammaano lagugula xisaabtami doona baa ilaahay leeyahay marka inaad indhahaaga ilaaliso oo waxaan ilaahay raalli ka ahayn aad ka laabto ayaa ilaahay kugu leeyahay maadaama aanu kuu siinin indhaha inaad ilaahay ku caasido ilaahayna weliba amar buu ina siiyo wuxuu qur'aankiisa ku leeyahay qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum ina allaha khabiirun bima yasnacuun وقل للمؤمنات يغضضن من abصاariهiنa ويxفظna فuruuجahuna waxaad fariin iga gaadhsiisaa nebi allow mu'miniinta iyo mu'minaadkaba inay ilaashadaan dhaayahooda inay indhahooda ku filaadaan oy macaasida ka ilaaliyaan waxaa muhiim oo kale xubinta halista ah ee abeesada ah ee kugu dhex jirta oo haddii aad ka yacnii iska ilaalin weydo ku goynaysa inaad xadhig iskaga xidho xabsi inaad geliso wax la xidho waxaa ugu khayr badan waa carabka carabkaa haddaad iska ilaalin weydo wuu ku goynaya waxaana islaamnimadaadaa ku xidhan in carabkaaga laga badbaado haddii aad doonayso inaad ka faa'iidaysato qur-aanka kariimka ah dadkana ku anfacdo waxaa muhiim ah marka hore inaad carabkaaga ka adkaato si aad muslim dhaba u noqoto almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa muslim dhammaystiran waxaa ah ruuxa carabkiisa iyo dhibtiisa laga badbaado min lisaanihi wa waxaa kaloo nebiga aylaynooga warramay saxaabigii mucaad binu jabal baa nebiga u yimid oo wuxuu yidhi nebi allow wax allaaliya waxaan ku hadallo miyaa naloo qabanayaa oo carabka iyaga waxaan ka nidhaanoo dhan ma xisaabbaa naga sugaysa nebigu isagoo raba inuu saxaabigaasi uu feejignaado baraarugo ayuu hadal dhiifla ku yidhi nebiguyo wuxuu yidhi hakiladka ummuka hooyadaa ha ku weydo yaa mucaad wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo heedha mucaadow haddii cadaab la galo ma waxaan carabkaasi uu saxiixin baa lagu gala shaambadda ugu dambaysa carabkana iska leh hadday kelmad shirkiya tahay carabkaa ku hadla hadday kelmad khayra tahay carabkaa ku hadla taasaa lagu diiwaangelinaya haddii cadaab lagu dhacayana waa xasaa'id illisaan carabku wuxuu kuu kuu kasbay ayuunbaa cadaab lagu galaa markaa xubintaa yar ee manaaficda badanna inoo leh inaad iska ilaaliso sharkeeda wax kaaga khayr badani ma jiro waxaa kaloo lagaaga baahan yahay haddii aad wax dawaynayso inaad marka hore adigu isdawayso oo macaasida sinada iyo wax la mida aad ka maagto iska ilaaliso waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad gacmahaaga iyo lugahaaga aad ka warhayso halkaad dhigayso waxaa loo baahan yahay ruuxu markuu mucaalij noqonayo markuu wax dabiibi rabo waxaa looga baahan yahay an yakuuna caaliman biqadri maa min cilmi الnafs ruuxan doonaya inuu dhakhtar noqdo horta mucaalijnimadu sideedaba ayay idinla fududaanina waxa weeyaanu nooc ka mid ah noocyada la ysku daweeya siyaabo badan baa ilaahay kuu usoo dhex mariya khalqiga dawada marka hadduu ruuxii rabo inuu wax dabiibo ama uu doono inuu dadka daweeyo inuu cilmi dhammaystiran oo ummadda uu ku intifaacay inuu yeesho cilmiyada ugu badan ee ay isa soo galaan cilmigan sixirka iyo jinka iyo isha waa cilmiga la ydhaha cilmu nafs cilmigan saykatriga la yidhaahdo cilmigaas saykatrigi la yidhaahdo ruuxa dabiibka ah ee xanuunnadan daweynaya inuu noocuun ilmaama u yeesho ama uu wax ka yaqaano cilmiyada laydhaha cilmu nafsiga sida istresska oo kale iyo eh, maxaan ku idhaahdaa dhisiisyadaa maskaxda ku dhacay xanuunyadaa maskaxda eh, qulubka ku rida eh, waa inuu wax ka yaqaanaa oo uu markaa kala saari karaa xanuunka nafsiga ah iyo xanuunka ruuxiga ah inuu kala garan karo waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waxa kaloo muhiim oo muhiim ah oo muhiim ah oo haddii weliba khalad ka dhaco lagula xisaabtamaya ruuxan dabiibka ah ee arwaaxda dabiibaya haddii uu u baahan yahay inuu acshaabta iyo dhirta wax ku daweeyo inuu aqoon u leeyahay dhirta weliba isagu aanu tasafux la iman oo haddii alla yidhaahdo kutubtan ka aqriyaya aanu odhannina inuu cid aqoon u leh oo waaya arag ah inuu dhirtii kala wareego waxaa laga yaabaa laba geed oo isku magaca ah haddana inay aana isku mid ahayn xagga manfacada waxaa laga yaabaa geed suna inaad adigu dawo u haysato marka haddii aanad ciddii aqoon u lahayd aanad cilmiga ka qaadanin waxaa laga yaabaa khasaaro fara badan inuu geysan karo ruux tusaale yar baan idin tusayaa nin mucaalij ah oo magaalada hargeysa jooga oo haddii alla yidhaha waxba magaciisu ima anfacaye ayaa wuxuu yidhi jin baan dawaynayaa dabadeedna geed la yidhaahdo cayn alcifriid geed la yidhaahdo cayn alcifriid oo sun ah oo haddii alla yidhaahdo waa geedkaa yar eh, eh dhibicda yaree madoobinaay dhexdiisa ku jirto inta kalena ay cas tahay waa geedkaa weeyaan waa waxay u bixiyeen cayn alcifriit bay yidhaha carabta ama cayn aljin ayaa la yidhaahdaa isagoo yaryar oo intan ka yaryarna carabahaa laga keenaa geedkanna imanka magaaladeennuu ka baxaa hargeysa geedahan waaweyn ee ilaa toddobada mitir gaadha ee quruxda loo yani loo beertay intii aynu waddanka ku soo noqonnaa dib loo beeray ma aqaan siidhkiisa meel laga keenay guryahan filooyinka oo dhan hortooda qaar in badan buu ka baxaa midhahaasuu bixiyaa cayn alcifriit bay yidhaahdaan carabtu geedkaasi waa geed suna geed weyn weeyaano midhihiisaasi waa sun maadad sunahoo aad iyo aad xun baa ku jirta ka yaryarna galkiisu wuu yaro adag yahay ka yaryar galkiisu wuu adag yahay haddii uu caloosha tago isagoo galka laga qaadana ama ay aad sii dhaado ay badanto ay galka xayuubin karto waa sumasaac weeye waa xanuun markaaba inuu qofku u dhintaan waxba ku ahayn kii caynkaa ahaa caynalcifriidkaa ayaa wuxuu siiyey gabadh buu siiyey wuxuu yidhi aroortii laba midhliq oo haddii a la yidhaahdo biyo ku liq habeenkiina laba midh liq waa qaatil geedkaas geedkan waxaa la yidhaahdaa cayn alcifriit oo eh, ustuuraadkii iyo sheekeberaladii dadkii hore baa waxay odhan jireen geedkan waa geed jin oo haddii a la yidhaahdo geedkaa isha iyabaa loo shitaayo mar hadduu ishii jinka tahay ishaa loo shitaa ilaa hadda wuu ina soo gaadhay falsafadda noocaasa iska khayaaliga injinka iyo isha iyo waxaas ay ka cararaan haddii qofka loo shido shidniinkiisu waxba cudur badan ma keeno laakiin haddii afka laga qaato geedka geedkaasi waa sumasaaca waddankeenana immika ku yaalla magaa hargeyse aad buu uga baxo meelo badan baan ku arkay cayn aljinna waa la ydhaha cayn alcifriitna waa la yidhaahdaa marka ruuxu haddii uu wax dabiibayo baaraka allaahu fiikum oo uu doonayo inuu dhir ku dabiibo waxaa muhim ah inuu sheekhu yeesho oo aanu isagu haddii alla ka dhigo kutubtaan wax ka akhriyayaa ama carabiga waan aqaanaa keliya ma anfacayso waman tatababa bikayri tabiibin fahuwa damaan qaacido dhan baa waxay odhanaysaa ninka dhakhtar iska dhiga isagoo aan aqoonteedii lahayn dhakhtarnimadiisiina ay dhibaabo kaysato waa damaan isagaa ka ah marka waxaan ku talin lahaa ruuxu hadduu mucaalij yahay inaanu isticmaalin dhirta haddaanu aqoon u lahayn haddaanu maxaanku idhaahdaa naqli u lahayn oo cid maxaanku dhaha lagu kalsoon yahay aanu ka qaadanin dhirta lama isticmaalo waxaa dhici karta geed aad adigu taqaano oo cudurkii daweeya inuu cudur kale haddana dhaawac ku yahay maalan geedka la laydhaha cirqusuuska oo kale waa geedahan loo isticmaalo isha iyo waxaa laakiin qofku hadduu macaan qabo macaankiisa uu kicinaya qofku hadduu dhiikar qabo dhiikarkiisa waxaan ujeeda haduu keliya xanuun qabo keliya xanuunkiisa uu sii kordhinaya marka geedkii haddii aad isticmaalayso waa inaad side affectiskiisa inaad garanaysaa mudaacafaadkiisa waa inaad garanaysaa oo qofkii marka hore sidii dhakhtarka aad u waraysataa cudurkaa miyaad qabtaa cudurkaa miyaad qabtaa cudurkaa miyaad qabtaa inaad tidhaahdo laakiin beri baa wadaad lahaa geedkaas jinkaa loo isticmaalaa dabadeedna iminka geedkii maalintii dhoweyd aan idin tusay oo kale haddii a laydhaha guryafankii oo kale qofku hadduu tyrot leeyahay lama siin karo qanjirkaas haddii uu shaqada badiyey tayrot galaankaasi haddii haddii a laydhaha uu khalkhalo oo haddana aad guryafan aad siiso aad uga sii daraysaa dhibaabo badan baad geynaysaa marka waxaa muhiim ah ruuxa mucaalijka ahi inaanu dhir isticmaalin haddaanu aqoonu lahayn haddii kale waxaa kugu dhacaysa uun sidii ninkii laga sheekayn jiray ee la odhan jiray sawma alxakiim nin la odhan jiray baa jiray sawma alxakiim nin la yidhaahdo ninkaas sawma alxakiim waxay yidhaahdaan aabbihii baa mucaalij ahaan jira oo dhirta wax ku dawayn jiray laakiin dee aabbihii aqoon buu u lahaa intii aabbihii noolaana kamuu faa'iidaysan markii aabbihii dhintay noloshii isku soo baxsadeen dabadeedna kutubtii aabbihii buu dhaxlay kutubtii aabbihii ayuu dhaxlay sidii beri dhoweyd hargaysadanba ka dhacdayoo nin aabbihii dadka dawayn jira isagoo askari ahaan jiray oo dabadeedna intuu dhir siiyey dhowr qof ay ku dhinteenoo isbitaal halkan ku xidhnaa hargaysadanba la ii sheegayay ninkii kutubtii buu akriyey waxaa u soo baxday cudurka caynka ee caynkaasa waxaa lagu daweeyaa xayatun sawdaa xayatun sawdaa unbuu arkay xayatun sawdaa xayatun sawdaa oo wuxuu arkay ah, khalad madbaciyaa jiray oo halkii xabatu sawdaa ay ka ahayd ayaa ba'dii baa laba dhibcood noqotay dabeedna markaa haddii dhibic labaad ba'da lagu dar maxay noqonaysaa xayatun sawdaa cudurka caynkaasa xayatun sawdaa baa u dawa'a dabadeedna xayatun sawdaa buu soo urursaday dabeedna wuu u kariyey a waana deeta ugu sunta badan leh abeesadii madoobeyd abeesadii madoobeyd buu dadka waraabiyey ku waraabiyaaba waa kow ku waraabiyaaba waa kow markii dambana isagaa cabo isna u dhintay bay yidhaahdaan marka waa tii gabayga dheerba laga tiriyey ee abuxayaa annaxwi ninkii naaxiga ahaa ee ree andalus ayaa marka eh, afar yar ka tiriyey wuxuu yidhi yadunnu alkamru anna alkutba tahdi akhaa fahmin liidraaki alculuumi wamaa yadri aljahuulu bianna fiiha cawaamidu xayarat caqla alfahiimi idaa rumta alculuuma bigayri shaykhin dalalta can اطariiqi اlmustaqiimi wataltabisu اlumuuru calayka xataa tasiira adalla min tawma alxakiimi dad baa waxay u malaynayaan buu yidhi kutubta dad maangaababaa waxay u haystaan yadunnu اlgamru maangaabku wuxuu moodaa kutubtu inay tilmaami karto akhaa fahmi nin kastaoo fahmadiisu soo jeedo inuu kutubta keliya ku qanci karay qaarkood moodayaan wax magaradii liidraaki alculuumi culuumta in la haleelo oo cilmi la yeesho dad baa waxay u haystaan kutubta keliya inay kaga filan tahay inuu aqriyo wamaa yadri aljahuulu nin maangaab oo aqoon darani wuxuu ma ogaa bianna fiiha kutubta inay ka buuxdo hawaamidu arrimo cawiis ah oo aad iyo aad isugu murugsan arrimahaasoo xayarat caqla alfahiimi nin kastoo fahma lahaa kala wareejisay oo xayraan ka dhigtay haddaad tidhaa kitaabka un baan anigu ku qancayaay oo sheekhba ka akhrisan maayo idaa rumta alculuuma bigayri shaykhin haddaad daalibulcilmi noqoto sheekh la'aan dalalta can iariiqi almustaqiimi waddadii toosnayd waad ka habaabaysaa wa taltabisu lumuuru calayka xataa arrimuhuna way iskaga kaa qasmayaan ilaa aad noqoto tasiira aad ahaato adalla min tawma alxakiim ninkii tawmalxakiim la odhan jiray xayatun sawdaa karsaday baad uga ambad weynaan doontaa buu ku yidhi sheekhu markaa ruuxu haddii uu daaweyn bilaabo ma uu dhir wax ku bilaabayo u dawaynayo waxaa muhiim ah muhiim ah inuu cid ka qaato cid aqoon u leh inuu ka qaato laakiin haddaad tidhaa kutubtan ku qancaya nin baa beri wuxuu soo qaatay oo maxaan wadaad uga baahanay fiqiga amba waan akhrisan karaaye buu yidhi dabeedna waxaa ka hor timi kabu ka burrin mabluulin ka burrin mabluulin wuu iska akhrisanaya ma og tahay dabeedna isagu wuxuu akhriyayaa ka baranbaluulin ka baranbaluulin buu akhriyayaa baranbaluulin markaa kaafta tashbiih buu ka soo qaatay baranbaluul buu israacaya burrin mabluulin bay ahayd marka wixii buu isku wada sidkay sheekhuu weydiiyayu uhi sheekhow ka baran balwulin ii sheeg ma garanayo munjadkiibuu soo qaatay ma baran balwulin baa ku taalla kuma taalla wuu ku ambanaya nin kale wuxu yidhi anu tafsiirka waan aqaan waan iska akhrisanaya haye dabadeedna waxaa ka soo horbaxday qutila alkharaasuuna siinkiiyo saadkii baa iskaga qarsanoo wuxuu yidhi qutila waa la laayey alkharaasuuna kuwii kabatoloyaasha ahaa markaasna sheekhkaba tolayaashaasi maxay ahaayeenoo kitaabkaa sheegay buu leeyahay marka haddii qofku aanu cilmiga culimo ka qaadanin uu ku ambanaya baaraka allahu fiikum markaa ruuxa mucaalijka ah ee wax dabiibaya ama naftiisaba ha dabiibayo ama cid kaleba ha dabiibaya eh dhirtayuu u dhowaanin haddaanu aqoonu lahayn wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu